bu qabsaday wey xamdala alxamdu lilahi wey xawqala laa xawla walaa quwata illa bilah ay ala xay al ala xay al ala waay muadinku markuu xaycalada akriyo ee labada xay al ala xay al ala xay al ala xay al ala akriyayo iyada waxaa sunaa fa yaqulu wuxuu dhihi laa xawla walaa quwata ila biاllah intaasoo akriy oo nabigay ka sugan tahay sal اlahu alيه wasalam inuu xadiidkii cumar iyo kayrkiiba ku yidhi muadinku hadduu yidhaahdo faquluu mila ma yuqulu markaasuu faahfaahiyo allah akbar allah abar hadduu yidhaahdo allah abar allah abar dhaha shada la adula shada ka daba dhaha soddon sl sdon ka daba dhaha xay cala sala hadduu yidhahdo waxaa dadan laa xawla walaa quwata illa billah sidaa